alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu joognay aayadda boqol iyo laba ee min suurati albaqara aayaddu sida laqbadaba aynu ku maray waxay ku saabsanayd mawduuca sixirka sixirka haddaan kelmad yar kalna idhaahno sixirku waa wax shayaadiintu ay ka adeegto oo waxna lagu dhibaateeyo laakiin wuxuu allah qadaray mooyaane wax kale kuma dhibayaan sida aayaddaba ku sugan wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidn illah marka sixirku aayadda daahirkeeda waxaa ka muuqataa inuu gaalnimo yahay watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr waxaa la tilmaamay shayaadiintu inay gaaloobeen gaalnimadoodiina waxaa laga sii xusay inay dadka barayeen sixirka marka sixirka inuu xaaraan yahay gaalnimana yahay aayadda waa laga fahmayaa dhowr mawdicoo ka mida ah oo halkaasi ka mid tahay allah wuxuu yihi wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr yuhuuddu waxay odhan jireen sulaymaan saaxir buu ahaa oo falalow buu ahaa markaasaa waxay yidhaahdeen baa la yidhi muxuu sulaymaan ugu darayaa muxamed nebiyada isagu wuxuu ahaa falalow buu ahaayoo saaxir buu ahaayo nebi ma ahayn markaasuu allah wuxuu caddeeyey sulaymaan inaan u gaaloobin taa macnaheeduna ay tahay saaxir ma ahayn oo sixirka beri buu ka ahaa laakiin shayaadiintaa gaalowday oo dadka baraysay sixirka mar labaad allah wuxuu yidhi wma yucallimaani min axadi xata yaquula inama naxnu fitnat falaa takfur halkaana waxaa laga dareemayaa sixirku inuu kufri yahay waa mawdic labaad mawdic saddexaad allah wuxuu yidhi walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu في laakhirati من khalaaq waxay ogaadeen way garanayaan yuhuuddu qofka markaa sixir doortaa oo ka taga diinka inaanu aakhiro wax dheefiya nasiiba ku lahayn taasna macnaheedu waxay tahay waa gaal waayo min khalaaq waa nakira fii siyaaqi nafyi oo min la geliyey waa noocii la odhan jiray cumuumka waxay ku tahay nas bay ku tahay haddii nakiro isim nakiro ah aan macrifo ahayni hadduu dhaco hadal nafyi ah oo bimacnaa diidma ah awalka ay diidma kaga jirto hadduu dhex dhaco wuxuu noqonayaa cumuumka wuxuu ku noqonayaa nas nas buu ku noqonayaa waxaa loo jeedaa sariix buu ku noqonaya mid ku cad oo cumuum mooye wax kale aan aqbali karin wa fii siyaaqi minha yudkaru ida buni aw ziida min munakaru aw kana siiqatan laha nafyu lazim wagayru da lada alqarafi laa yacum waa saddexda xaal ee cumuumka ay naska ku tahay nakiradu nakira fii siyaaqi nafyi ay cumuumka nas ku tahay marka waxay noqonaysaa ayu khalaaq innaba wax nasiiba ha yaraatee ama ha weynaatee aakhiro inaanu ku lahayn taa macnaheeduna waxay noqonaysaa inuu markaa gaal yahay haddaanu xataa nasiib yar iyo dheef yar aakhira ku lahayn aayadda ku xigta allah wuxuu yihi walow annahum aamanuu waataqow lamahuubatu min cindi illaahi khayr low kaanuu yaclamuun ahlucilmigu xukunka sixirka way isku khilaafeen saynu xalayba yaro ishaaray aynu yaro tilmaannay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sixirka xaqiiqiga ahi dhammaan waa wada gaalnimo waa itlaaqeen sixirku waa gaalnimo yidhahdeen waana sida marka waxa weeye a'immada qaarkood ay ku tageen riwaayada caanka ee imaam axmedna ee mashhuurka ahina waa sida markaa ay ku sugan tahay inuu sixirku kufri yahay oo gaalnimo yahay inuu ruuxu wax sixraana ma suuroobi kartay yidhaahdeen haddaanu markaa gaaloobin markaa sixirka shayaatiintu ka adeegaysaa ee cibaadada markaa koobsanaya yacni waa sixirka xaqiiqiga ee waa gaalnimo anwaac kaloo sixir lagu magacaabaa waa jiraan oo lagu itlaaqaa ay ka mid tahay waxa weeye tay markaa yidhaahdaan sixru adwiya iyo wax la mida waxyaalo laysku dardaro oo dhiro iyo waxyaalahaasi ay ku jiraan yacni marka ashyaada noocaasana waa ku itlaaqaan sixirka imaamu shaafici wuxuu qabaa inuu tafsiil leeyahay ayuu qabaa oo la odhanaayo siflana lana sixrak hadduu nooca gaalnimada yahay yacni waxa weeye kufri baa loo dilayaa bacda alistitaaba waa sida shaafici qabo madaahibta qaarkood ma qabaan marka istitaabada saaxirka in istitaabo loo samaynaayo ma qabaan maalikiyada iyo xanaabilada iyo ma qabaan in marka e, yustataabu saaxir waxay leeyihin waa la dilayaa marleyba saasay leeyihin laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin kullu kaafir yustataab gaal kasta noocuu doono riddadiisu ha noqoto ama gaalnimadiisu ha noqotee waa la toobad weydiinayaa ka toobad keen baa la odhanayaa markuu ka toobad keeni waayo baa kufriga loo dilayaa bay yidhahdeen madaa'ibta qaarkood waxay qabaan markaa saaxirka waa la dilayaa aasaarta saxaabada laga soo wariyey badankeedana waa cuskanayaan hadday tahay asarka cumar asarka xabsa ka cusmaan laga soo warinayo ka jundub laga soo warinaayo jamac saxaabada ka mid a baa arrinka noocaasi ka sugnaaday an iqtuluu kulla saaxirin wa saaxira xabsana gabadh saaxirada ayay dishay oo addoon ahayd oo sixirtay ayay dishay saxaabada qaarkood waxay qabeen addoommahooda inay markaa sayidyada lihi xadka ka oogi karaan waa masale khaasa oo ku saabsan addoommaha marka camalan calaa haada ayaa saxaabada qaarkood marka ay dileen yacni marka waxa weeye addoon marka wax sixray ama addoommadu wax sixartay sida xabsa oo kale xabsa waxay dishay addoon sixirtay bay dishay oo sixirkiina qiratay haakada imaamu shaafici wuxuu yidhi dilka la dilayaa daliil uma hayno aahaarta saxaabaduna way iskhilaafsan tahay oo caaisha addoon baa sixirtay inay sixirtayna way qiratay deed caaisha may dilina way iibisay markaa shaafici wuxuu yidhi mar haddii aahaartii saxaabadu iskhilaaftay xujo noqon mayso qowlka bacdigood waxay noqonaysaa in markaa loo celiyo nusuustiiyo adilada maxaa ugu dhowaansho badan fa in tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul markaan markaa u celinno adilada qur'aanka iyo sunnadana daliil caddaynaya inuu dhammaantii yacni markaa xukunkiisu dil noqonayo ma hayno sixirkina nooc kufri ah iyo noocan ahayn ba waa leeyahay nooca marka waxaweye shayaatiintu ka adeegayso cibaadada kawaakibta iyo shayaatiinta koobsanaya waa gaalnimo laakiin noocyada kale yani ma noqonayaan markaa gaalnimo ma noqonayaan riwaaya can imaam axmed oo sidaa waafaqsanna waa jirtaa imaam axmed laba riwaayo uu leeyahay riwaayada hore waa ta mashhuurka ah ta kalena waxay waafaqsantahay sida kale calaa kulli xaal qatliga laftiisu wuxuu aqbali karaa in riddo loo dilaayo iyo in dar-u mafsada loo dilaayo oo sharkiisa in la daafacaayo waxa loo dilayaa marka inay tahay haddaba masalada waxa habboon in la ogaado maxaa lagu yacni markaa xaqiiqsanayaa qofkani inuu markaa wax sixray culammadu waxay yidhaahdaan alsixru laa yahbutu ila biliqraar sixirku waa shay khafi ah inuu qofkani wax sixray oo sixir sameeyey iqraar uu qirto mooye wax kale kuma sugnaanayo si kale laguma xaqiiqsanaayo wakhtiyada qaarkood waxaa dhacda dadka qaarkood inay isqabsadaan oo ay isku qabsadaan qof xanuunsanaya oo jin ka hadlay ayaa sheegay hebel inuu sixray ama heblaaya sixirtay ta noocaasi mid la cuskan karo ma aha waxna laguma dhisi karo waayo dee jinka ka hadlayaa mid cadaaladiisu sugan tahay ma aha qofka marka waxa weeye wixiisa la cuskanaayo waxna lagu binayn karo waa inuu yahay muslim cadli ah oo lagu kalsoon yahay marka waxa weeye wuxuu noqon karaa kani marka mid munaafiqa ama gaal ah oo beenbeen markaa u sheeganaya hadduu doono islaamnimada salaaxiisa iyo wanaaggiisa iyo islaamnimadiisa iyo inuu marka cadli yahay kullu daalika midaad xaqiijin karta ma aha maadaama aynay sidaas ahayn xukun laguma binayn karo warkiisa lama aqbalaayo waxaana dhici karta dadkii saaxiibbada ahaa ama qaraabada ahaa inuu isku diro oo shaydaankii dan kale ayuu meesha ka fushanayaa dantaa kalo ah inuu colaad dadkan dhex geliyo oo urxumo isu qaadaan oo ay colloobaan dhibaato ka weyna ay ka timaado qatiica ay isgooyaan amaba ay isdhibaateeyaan ay timaado ta noocaasa in marka waxa la cuskada ma aha yacni warkaasna mid la ictimaadaya ma aha allah waxauu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiq hadduu war idiin keeno iska ubsada marka ruuxa ay ka hadlayaan jinku ka hadlayaan hadalkaas waxba laga soo qaadi maayo xukumna laguma dhisaayo been inuu sheegaana waxba kuma aha marka waxa weeye war la aqbalaayo lana cuskanaayo ma aha inuu qofku markaa ictiqaado oo arrinkaa aqbalo oo wax ku dhiso oo cuqdad qofkii kale ay u gasho ma aha xataa cuqdad waa inuu naftiisa markaa aynay u gelin waxaasna uu yidhahdo waa beentii markaysa markaa shayaadiinta oo markaa isku diraayay dadka isjecel ama saaxiibada ama qaraabada ah isku diraayay dadka qaar waxaa la gaadhsiiyey in lagu yidhi hooyadaabaa ku sixirtay ama walaalkaabaa ku sixray ama cid kaleoo baa ku sixirtay dabeedna markaasay run moodeen ta noocaasa waxa weeye waa in aad iyo aad laysaga jiraa oo aan la cuskan sixirku culammadu waxay dhahen waa shay khafi ah wuxuu ku sugnaan karaa un iqraar buu ku sugnaan karaa yacni qofkan markaa jinku ka hadlayo hadalkaas markaa mid la cuskanaayo waxna lagu dhisaayo ma aha in waxa weeye qofkaana xumaan markaa ka aamino inuu markaa xun yahay oo sixray oo fal u qabtay iyo wax la mida ama wax absiiyey iyo wax la mida markaa umuurahaas waa inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo waxaa jira waxyaalo is isshabbaha oo qofku markuu xanuunsado waxaa dhici karta mar sixir baa ku dhici kara mar il baa ku dhici karta ishu waxay noqon kartaa il insi bay noqon kartaa oo cidi insiya cawriyi karta cidi jinaa cawriyi karta yacni marka waxa weeye cawridii waa jirtaa alcaynu xaqun walow kaana shayun saabaqa alqadara la sabaqatu lcayn sida xadiidka saxiixu sheegaayo nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cawridu waa dhab oo ishu waa xaq waa jirtaa hadduu jiri lahaa wax qadarka intuu la tartamo ka dheereeya hadduu jiri lahaa dee ishuu noqon lahaa cawrida ayuu noqon lahaa marka cawridu waa jirtaa saamaynta markaa sixirku leeyahay mid la midayna yeelan kartaa waayo cawrida waxwaa lagu dilaa dadkana ishoodu isku mid ma aha xadiis waxaa ku soo arooray culimmada qaarkood ay quweeyeen ina alcayna tudkhilu alrajula alqabra waljamala alqidra qawaahu alalbaaniyu xadiis nebi waxaa ku soo arooray nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ishu ninka waxay gelisaa bimacnaa gelin kartaa xabaal waa dili kartaa awrkana waxay gelin kartaa dherigay gelin kartaa yacni isagana waa dili kartaa awrku intuu dhinto oo naf yar lagu soo gaadho oo la bireeyo ayaa waxaa dhici karta markaa sidaa in lagu qalo ayaa dhici karta marka cawridu waxa weye waa khatar weeye il insiya il jinni mid walba waa jirtaa mid walba waa jirtaa arwaaxul ardiyana waa dhacda inay ka hadlaan markuu qofku cawriyo qofka waa dhici karta laakiin isagoo aan qofku kuba talagelin inuu cid cawriyo baa ishu kaga dhici kartaa oo waxa dhici karta qofkan markaa inuu majeertay ama wanaajistay ama jeclaaday ama wax la mida waxaa kaloo dhici karta qofkan inuu dhibaateeyey oo u cadhooday mid walba ishu waa ka iman kartaa majeerad bay ku iman kartaa saas aawadeed qofku markaa ma garan karo ishiisu miyay saamayn leedahay oo wax duraynaysaa mise wax ma duraynayso waa inuu taxadir iska sameeyaayo barakada ku duceeyaa baaraka allaahu fiika markaysaga markii bay yidhaahdaa hadda ma aragtaa waxay saaran tahay majeeradka lagu hadle lagu dhawaaqo ee qofku yidhaahdo waxaasi waa wanaagsan yihiine majeerto ta noocaasaa markaa saamaynta markaysaa sii yeelan karta qof kastoo wax majeertayna ma aha macnaheedu ilaaba ilaa inuu wax ileeyey inuu ilaaba ilaa wax ileeyey ama wax awriyey ma aha ee qaarkood ayaa markaa yacni wax ilayn kara marka saas aawadeed waa in barakada lagu duceeyaa qofkana haddii marka waxa lagu tuumo inuu isagu markaa cawriyey waa inuu marka waxaweeye u weysaystaa oo waxaweeye yacni si markaa yacni sababtiisa aan dhibaata qofka ay markaa inay u gaadhin hadday aan marka isaga xaggiisa aynay ahayna dee waxba isaga ma yeelayso weysaysigu u weysaystay waxna uma tarayso qofkii kale saamayn ma yeelanayso nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii nin saxaabiya ah saxaabi kale majeertay waxaa arkay nin saxaabioo maydhanaya ayuu qaarkiisii sare arkay markaasuu wuxuu ihi maa axsanahu ajmala war qurux badana in yar dabadeed buu markaysa markaa dhacay waa suuxay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay yaa ku tuhmaysaan buu yidhi waxaanu ku tuhmaynaa bay yidhahdeen hebel baa soo agmaro oo sidaa yidhi oo isagaanu u malayno ku tuhmaynaa u yeedha buu yidhi markaasaa loo yeedhay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hallaa barakta maad barake ku ducaysid oo baaraka allaahu fiik maad tidhaahdid hallaa barakta marka waxa fiican barakada in lagu duceeyo hadduu qofku isku ogaaday ishiisu inay saamayn leedahayna ishiisu inay saamayn leedahay hadduu isku ogaadayna yacni wax kastuu wanaajisto inuu barakada ku duceeyo waajibba bay ku noqonaysa yacni lidafci darari can hayri suu dhibaatada dadka kale uga daafaco mid waajib ku ah ayay noqonaysa haddaanu taa isku ogaynaa waa mid marka mustaxaba weeye oo marka waxa weeye barakada inuu ku duceeyaa wuxuu wanaajistaba waxa weeye waa mid marka fiican yacni weeyaan markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaama yaqtulu axadukum saaxiba ama calaama yaqtulu axadukum akhaah muxuu midkiin u dilayaa walaalkii muxuu u dilayaa muxuu u dilayaa walaalkii yacni ishu waxbay dili kartaa markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam u weysayso markaysa markaa uu ku yidhi oo waxa weeye marka weysada waxaa loo dhigayaa baaf ama sixni oo kale a loo dhigayaa yacni sinxigaa marka loo dhigo ama baafkaa loo dhigo ayuu ku dul weysaysanayaa marka markuu ku dul weysaysto biyahaasuu isaguna ku maydhanaya ma cabbaayo biyaha laakiin wuu ku maydhanaya waxay kaloo yidhahdeen culammadu waxaa la mid a wax kastoo dhididkiisu soo taabtay isaguna waa la mid oo haddii markaa qofkaas ishu ka dhacday dhididkiisii wax ka mida yacni lasoo maydho kulay ku tahay mare uu ku dhididay oo dabeedna markaa waxaa biyihii iyadoo markaa dhididkiisii wax ka midi la socdaan uu ku maydho aasaartiisii wax ka midi qofku marka waxa waa ladnaanaya qofku waa markaa ku ladnaanaya biidni illaah marka taana saas yadaa weeye waxaa kaloo lagu daweeyaa ruqyada in qur-aanka markaysaga loo akhriyo adkaarta oo loo tufo dabeedna markaa taa uu ku maydho sixirka laftiisa saasoo kale waxaa lagu daweeyaa yacni marka adkaaraha iyo qur'aanka ayaa lagu dawaynaya oo ruqyooyinkaa loo tufayaa marka loo tufo ayuu dabeedna markaysaa qaybna cabayaa biyaha loogu tufo ayuu qaybna ku maydhanaya qaybna cabayaa qaybna ku maydhanaya qaybna cabbaya waxaana ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxa ugu nafci badan oo ugu waxtar badan wax sixirka lagu daweeyo ah, labada qul acuudu iyo aayatulkursiga aayatulkursiy iyo waxa weeye markaa labada markaa qul acuudu ayaa markaa ugu nafci badan wax markaa lagu daweeyo taasaa ugu nafci badan saasaa marka ahlucilmigu ay markaa yidhaahdeen oo culamada qaarkood marka ay tilmaameen marka waa in lagu celceliyaa aayatulkursiga akhriska la akhrinaayo waa aayadda qur'aanka ugu weyn allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum ila aakhiri alaaya yani ha lagu celceliyo wa kadalika qul huwallaha iyo qul acuudiyadana akhriskooda ha lagu celceliyo waxaana laynoo sunneeyey salaadaha dabadooda in la akhriyo aayatulkursiga iyo qul huwallaha iyo qul acuudiyada salaadda subax iyo salaada maqrib dabadeedana saddex saddex goor in la akhriyo ayaa marka waxaa sunno ah wa kadalik qul huwallaha iyo qul acuudiyada saddex saddex goor in la akhriyo ayaa sunno ah aayatulkursigana la akhriyo marka habeenkii la seexanayo lafteeda waxaa sunno ah in waxa weeye baabacooyinka lagu akhriyo qul huwallaha iyo qulaacuudiyada saddex goor waxaa la akhrinayaa marka hore qul huwallaha iyo labada qul acuudu dabeedna waa lagu tufayaa tufitaanka marka waxa weeye candhuuf weyn ma aha waxa weeye waa neef yacni wax yar oo candhuufi marka ay la socoto dareenun ah ayaa markaa lagu tufayaa baabacooyinka dabeedna madaxiisa iyo jirkiisa inta uu soo qaabishay uu kari karo ayuu markaa marinaya mar labaad buu sidii ugu akhrinayaa dabeedna madaxiisa iyo wejigiisa iyo jirkiisa inta soo qaabishay uu awoodi karo ayuu marinaya mar saddexaad buu sidii si la-eg samaynaya marka waxa weeye taasna saas yada weeye aayatul kursigana qofka markaa habeen akhriyaa habeenka shaytaan uma soo dhowaado sida xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam saxiixu uu ku soo arooray yani xagga ilaahay baa laga ilaaliyaa yani shaytaanna uma soo dhowaado shaytaanna uma soo dhowaado sixirka waxaa kaloo lagu daweeyaa in waxa weeye sida aasaarta taabiciinta qaar laga soo wariyay ay tilmaamayso caleenta gobka in toddoba caleemood lasoo jaro oo caleenta gobka ka mida dabeedna marka waxaa la tumo oo la daqiijiyo toddobadaa caleemood baa la tumayaa waa la ridqayaa waa la daqiijinayaa dabeedna markaysaga biyaha ayaa lagu soo maydhayaa meeshii lagu tumay yacni lagaga soo maydhayaa mooyihii yaraa ay birta ee lagu tumay baa laga soo maydhaya aaladii lagu tumaayeyba biyihii markaa xo ayaa lagu qasayaa kadib baa dabeedna markaa lagu akhrinayaa yacni markaa qur'aankii lagu akhrinayaa qur'aankii lagu akhrinayaa aayado khaasa ay culamada qaarkood yidhaahdeen oo ay markaa tilmaameenna waa jiraa oo ay markaysa markaa sheegeen hadduu laakiin markaa aayatul kursiga iyo labada aayadoo suuratulbaqara ugu dambaysa iyo qulhullaha iyo qulaacuudiyada hadduu ku akhriyo waxa weeye aad iyo aad bay u nafci badan tahay una fiican tahay waayo wax markaa sixir lagu daweeyo waxa ugu nafci badan aayatulkursiga iyo markaa labada suuradood ee mucawidataanka nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis buu ku sheegay yacni markaa wax la mida oo la magan galaa inayna jirin lam yatacawad mutacawidun bimithlihima nebigu calayhi salaatu wasalaam tacawudaad badan buu samayn jiray intii aan labada markaa suuradood ee mucawidataanka qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas intaan lagu soo dejin yacni wuxuu akhrin jiray adkaaro badan oo tacawud oo allah u magan gelaayo laakiin markii la soo dejiyey labadaa suuradood ee qul acuudiyada la soo dejiyey iyaguu ku kaaftoomay waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska cuqba ku sugan lam yatacawad mutacawidun bimilihima ma magan galo mid wax magan gelaya labadaa wax la mida ma magan galo waa labada qul acuudu weeye markaa sidaas aawadeed taasna aad iyo aad ah loogu dadaalo ee qofka marka waxa weeye xanuunsanaya ee ama la sixray ama la cawriyeyna isagu inuu iscilaajiyo isdaweeyo baa ka sii muhimmad badan qof kale marka inuu dawaynayo oo cilaajinayo oo ruqyo u tufaayo marka isagu inuu akhriyo eh, qul acuudiyada iyo aayatulkursiga oo ku celceliyo oo isku tufo oo akhristo oo faatixadana ku akhriyo suuradaha kale ku akhriyo yacni marka adkaarta laasime adkaaru sabax walmasaa waa ugu nafciga badan dembiyada iska ilaaliyo istikfaarka iyo toobada la yimaado allah u toobad keeno yacni allah markaa baryo baryada ilaahay farabadiyo yacni uu allah baryaayo yacni u farabadiyo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin ihi aniga ee barya waa idinka aqbalayaaye marka baryada ilaahay la badiyo oo qofka mudarkee dhibaataysan baryadiisa waa la aqbalaa aman yujiibu almudara ida dacaahu wayakshifu suu yacni waxa weye ilaahay waa ka ajiiba ee aqbala ka mudarkee dhibaataysan ducadiisa waayo xaaladdaa markaa waxa idiraarkiiyo dhibaatada uu ku sugan yahay waxa weeye aad iyo aad buu u tadarucaya ducada u ilxaaxinaya ugu celcelinaya qalbiga u soo xaadirinaya qof kale inaad tidhaahdo ii ducee waxa ka nafci badan adigu inaad ducaysato oo ducada ku gariirto oo ducada ku celceliso oo ducada ku tadarucdo oo ilaahay isu dullayso isu dhuldhigto oo qalbiga soo xaadiriso waayo sida marka adigu arrinka aad ugu dadaalayso qof kale uguma dadaalayo maa xakka jildaka milu dufrika fatawalli anta jamiica amrika la yidhi ya yacni jirkaaga ma xoqo wax cidiyahaaga la midi haddaad tidhahdo qof halkan ii xoq sidaad rabtay ma kugu xoqaya waxaa laga yaabaa in markaa ciddihiisa yacni inay kuba xadanteeyaan baa suuragala ya maa xaka jildaka milu dufrika jirkaaga ma xoqaayo wax ciddiyahaaga la midi say ciddiyahaagu kugu xoqayaan wax kuugu xoqayaa ma jiro fatawalli anta jamiica amri arrinkaago dhan adigu tawalli oo baryada ilaahay aad baryaysa adigu ku dadaal oo farabadi calaamaadka lagu garan karo ina arwaaxul ardiya jiraan ama cawri ama sixir waxaa ka mid ah qofkii markaa inuu xanuunsanayo dhakhaatiirtiina si kastay u baadheen muddo badan isagoo xanuunsanayay ay u xanuuna ka waayaan meel walba la geeyo meel walba la baadho waxba laga waayo xaaladda caynkaasi waxay ka mid tahay amaaraadka ku tusinaya in ama cawriyi jirto ama sixir jiro marka waxa weeye inuu xaggaas ku dadaalo yacni qur'aanka iyo adkaarta uu isku dawaynaayo iyo ruqyooyinka isku dawaynaayo yacni taas yadaa inuu aad iyo aad u fara badiyo aad ugu dadaalo weeye aad iyo aad ugu dadaalo yacni weeyaan maanta sixiradu way fara badan yihiin dad badan baa markaysaa wax sixraa sida marka waxaa la sheego meelo lagu barta iyo waxna waa la sheegsheegayey oo dadka qaarkood inay cid baraan wax ku tishaabiyaan warar badanoo noocaa ku saabsan baa la sheegaa sidaas aawadeed ciddii marka waxyaalahaasoo kale ogi yacnii in marka waxa weeye la yska kaashado sidii wax looga qaban lahaa aad yo aad bay marka muhim u tahay yacnii qofka marka waxaweye sixirka samaynaya waa qof marka diin la'aan baa ku sugan yacni markaa sixirka wuxuu u samaynaya waa diin la'aan sixirkana waxaa ka adeega shayaadiinta ka adeegaysa shayaadiinta ayaa ka adeegaysa oo marka shuruuddooda loo sameeyo bay iyaguna markaa cid u duraynayaan ama markaa waxa uu qofku doonayo wax ka mida laga yaabaa inay markaa u fuliyaan yacni saas yadaabaa markaa suuroobi karta marka waxa weeye adkaarta iyo baryada ilaahay iyo aad iyo aad waa in loogu dadaalaa adkaaru sabax walmasaana aada iyo aad loogu dadaalaa waa arrin aad iyo aad u muhima sixirkana barashadiisu waa mid xaaraanaan bannaanayn oo in la bartaa marka ma bannaana waayo wax markaa waxaway barashada la baranaayo wax marka maslixo ku jirtaa ma jirto oo wasiila ila shar yacni waxa weeye yacni markaa wixii wasiilo sharkaa u ahina wuxuu noqonayaa isaguna xukun buu noqonaya alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid wasaaishu waxay leedahay axkaamta maqaasidda waxay ku gaadhsiinayso xukunka uu leeyahay baa wasiilada ku gaadhsiinaysaana uu leeyahay marka waxaa barashada sixirka la baranaya oo mid xaaraanan bannaanayn in la bartaa ma bannaana in la sameeyaa ma bannaana waa in aad iyo aad markaa la ysaga ilaaliyaa looga fogaadaa waxyaalaha kale aynu waxaa ka mida falalowyada waxaa ka mida dadka faalka aadka u yaqaanaa iyaga laftoodu falalowyana waa yihiinoo yacni waxbay sixraan oo dadka hadduu markaa qofka hadduu faalka yaqaano faalkana xariif ku yahay falalowna waa yahay sababtu waxa weeyaan waqtiyada marka uu sameeyo faalkii waxa u soo baxaysaa wakhtiyada qaarkood waxyaalo cunsur madow iyo musiibo wax sheegaya ayaa usoo baxaya marka saas usoo baxdo waxay sameeyaan sida la sheegay wax laha mooramoorayn ama cunsur guurin ay doonayaan marka waxa musiibadii iyo cunsurtii ay arkeen inay markaa doonaan cid kale inay ku xawilaan cunsur guurinta ama mooramooraynta uu samaynayaa waa fal weeye waa fal uu wax sixraayo yacni marka weeyaan marka ruux kasta oo faal ka yaqaanaa faalkana xariif ku ahi waxa weeye falalowna waa yahay falalowna waa yahay marka waxa weeye sixirka xukunkiisu waa culus yahay aad iyo aad waa in la ysaga ilaaliyaa la ysaga jaraa sixirkii ama falkii ma lagu furi karaa fal kale oo falalow inta loo tago ma la odhan karaa yani sixirka iga furdaami furdaamintii fale lowma loola tegi karaa jawaabtu waxay tahay maya loolama tegi karo falkiina in fal lagu furdaamiyaa ma bannaana furdaamiska waxaa la yidhaha nushra la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la su'aalay su'ila rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can inushra faqaala hiya min camali ashaytaan xadiiska imaam axmed wakayruhu soo wariyeen wuxuu sheegayaa nebiga waxaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam furdaamiskaa la weydiiyey yacnii falkii fal kale lagu furdaamiyo ama sixirkii sixir lagu furo fa qaala hiya min camali shaytaan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam shaqada shaydaankay ka mid ahaatay furdaamiskaasi ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam culamada xadiiskaasi waxay yidhahdeen waa xadiis qawi ah culamada qaarna waxay waa jayid waa xadiis marka xujo gelaaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan marka sixirkii in sixir kale lagu furdaamiyo ama lagu furaa ma bannaana waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay ku tageen salafan wa khalafan xadiiska nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu sheegaayo laakiin maxaa lagu furdaaminayaa waxaa lagu furdaaminayaa waxay tahay yacni qur'aanka iyo adkaarta marka waxaan yacni ma'suurka la soo wariyey yani markaa taasaa lagu furdaaminaya caleemaha marka waxa weeye qoyan ee lasoo guraayo ee la daqiijinayo lagu darayana yacni taasina laa ba'sa bihi adwiyada mubaaxa soo gelayso adwiyada mubaaxa ayay soo gelaysa culammada mucaasiriinta qaarkood istinkaar bay ku sameeyeen oo asarka yacni lays ibn abi sulaymya laga soo warinaayo ee caleemaha iyo ashyaadaa sheegaysa waxa weeye bacdu lmucaasiriin baa ictiraaday oo yidhi waxa weeye taasi markaa waxaa mid xadiis nebi loo hayo ma aha bidacuna saasay dadka ku soo galaan kadibna marka waxa weye ay sii yacni markaa siyaadaan oo sii kordhaan ilaa shirki marka dambe ay marka umuuruhu gaadhaan marka waxyaalaha in la sameeyo ma aha oo caleyntii gobka iyo umuurahaasoo kale culammada mucaasiriinta qaar ka mid a ah istinkaaray sida sheikhii la odhan jiray maxamed xaamid alfiqi tacliiqa uu ku leeyahay fatxulmajiidka waa ictiraaday laakiin waxa weeye taasi markaa waxa weeye laysa e, bijayid yani markaa qowl markaa e, sawaaba ma aha waxa saxan in marka ashyaada la isticmaali karo oo ay soo gelayso e, adduunyadii mubaax ahayd ay soo gelayso wakada aasaaraha kale la soo wariyey ee tilmaamaya waqtiga markaysa barwaaqada tahay baa marka waxaa ayga loo baxayaa dabeedna caleemaha ayaa markaysa markaa lasoo guraya dhiraha kala duwan dabeedna la tumayaa biyaha lagu darayaa dabeedna lagu maydhanayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha markaysaga iska mubaaxa bay ka mid tahay saas aawadeed baa marka waxaa sheekh ibnu baaz eh, tacliiqaadka uu fatxulmajiidka ku leeyahay uu tacaqubay oo tacaqubaadkiisa haalibkeeduna waxay ahaayeen maxamed xaamud alfiqi tacaqubaadkiisii inuu sii tacaqubaayo oo uu sii saxayo marka masaa-ishu tacaqubay ka mid ahayd waxaanu marka uu yidhi hadalka markaa ictiraadka uu keenay eh, yani laysa fii maxallih meeshiisii ma waayo baabkan ruqyooyinka iyo dawooyinka ku saabsani yacni ma aha markaysaa min baab alqurbaati waalcibaadaat ma aha oo looma shartiyo ma'huur in ilaaba ilaa la soo naqliyo mid loo shartiyo ma aha waxa weeye asalku fiiha alibaaxa asalku waa inay bannaan tahay laakiin wax mamnuuca ah inay ku sugnayn saas aawadeed baa marka waxa ruqyooyin laysku tufi jiray wakhtigii jaahiligii ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mu odhan ka wada taga muxuu yidhi icriduu calaya ruqaakum laa ba'sa biruqa maa lam takun shirkan sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariye sheegaayo ruqyooyinkeenna ii bandhiga buu yidhi ii soo bandhiga ya laa ba'sa biruqa maa lam takun shirkan yacni marka ruqyooyinka wax baasi oo dhib oo ku sugani ma jiro haddaynay shirki ahayn marka waxa weeye alaslu fiiha alibaaxa asalku waa bannaanaansho ay bannaan tahay yacni markaa weeye calaa kulli xaal yacni marka ashyaadaas yani markaa ama ha noqoto adwiyada mubaaxa ama ha noqoto markaa caleemahaas iyo ashyaadaas oo mubaaxa i soo gelaysa ama ha noqoto adkaarta iyo asmaada ilaahay iyo ducooyinka ma'suurka iyo qur'aanka lagu tufaayo ashyaadaasaa markaysaga lagu dawaynayaa oo lagu cilaajinayaa laakiin in sixirkii sixir lagu furdaamiyaa waa mid xaaraan bannaanayn falalowyadii in loo tagaana markaysaga mid bannaan ma aha oo la yidhaahdo sixirka iga furiya wax la mida mid bannaan ma aha xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam baa diidaya bacdu ahlicilmi baa markaa arrinkaa ku sibirdhixday oo yidhi waa min baabi daruura daruura ahaan bay markaysaa markaa u bannaan tahay markaysa markaa yidhi yacni laakiin daruuro keensanaysaa ma jirto waayo dariiq kale lagu daweeyaa jira nebi moxamed waa la sixray calayhi salaatu wasalaam ninkii labidii ibnu acsam alyahuudi ayaa sixray muxuu ku daweeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daweeyey oo isku cilaajiyey yacni markaa qur-aanka qul acuudiyada ayuu isku tuufo isku akhriyey marka waxa weeye sidaas ayaa markaa sixirkii markaa xoog ku buray yacni qur'aanka yacni marka ayaa xoog badan aladwiyat alilaahiya yacni marka weeyaan markaa taas yadaa waa in lagu cilaajiyaa laakiin waa in falalowyada iyo saxarada iyo fooxisooyinka iyo faaliyayaasha iyo yacni kuwaas aan loo tegin waxoodana lagu camal falin kuwa in loo tago wax la weydiiyo istifaado cilmi laga faa'iidaysanayo lagu camal falayo mid inoo bannaan ma aha bal waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee kabaa'irta man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla waa kan nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey yidhi ruuxa curaafaysta u tago wax weydiiya salaad lagama aqbalo afartan habeen salaad lagama aqbalo riwaayaadka qaar waxay kordhinayaan fasadaqahu laakiin muslim kuma sugna imaam axmed riwaayadiisa uu xadiiska soo wariyey baa fasadaqahu ziyaadadaasi ay ku sugan tahay marka waxa weeye hadduu rumaysto ayaa riwaayada kalena ku qaydaysaa in habatat hadday sugnaato maxfuuda noqoto axaadiis kale waxaa ku soo aroortay man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila cala muxamadin sala allahu alayh wasalam yacni ku kasta oo kaahin u taga oo wax weydiiya oo rumaysta faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu alayh wasalam waa ka kufriyey yacni waxyigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogay waa ka gaaloobay yacni sunanu arbaca iyo xaakimii baa soo wariyey waana saxiix xaakim wahayruhuna waa saxiixiye allah waxa uu yidhi watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan watabacuu waxay raaceen yuhuuddii nabaday ku cadfan cadfun calaa nabada waxay ku cadfan nabaday ku cadfan nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim waxay raaceen maa tatluu kay akhrinaysay ay talat ay akhriday wuxuu ku tilmaamayaa inuu waxa weeye mudaaric markaa hadda laga cabiree macnaha in loo jeedo maadi ashayaatiinu shayaadiintu ay akhrinayeen calaa cahdi mulki sulaymaana mulkigii sulaymaan wakhtigiisii ay akhrinayeen wakhtigaa mulkiga sulaymaanna dee waa horreeyey marka maa tatluu waxay noqonaysaa maa talat ay aladii talathu baa macnuhu dhacaya oo min asixri sixir ah maadaa la bayaaminaya kaa ay akhrinaysa wa kaanat dafanathu taxta kursiyihi lama nuzica mulkuh wa kaanat waxay ahaan jirtay shayaadiintu dafanathu qaar ku aasay sixirka taxta kursiyihi kursiga nebi sulaymaan hoostiisa qaar ku aasay bay ahaan jireen lamaa nusica mulkuhu markii mulkiga laga siibay sulaymaan yacni marka ayay ku aaseen kursigiisa hoostiisa aw kaanat ama waxay ahayd waa weji labaade tastariqu samca qaar shayaadiintu ka soo yacni xada hadalka la maqlaayo yacni markaa ayay soo dhegadhegayn jireen oo malaa'igtu waxay ku hadlayaan ayay markaa xagga sare yacni markaa inta iskorkoraan yacni soo dhegadhegayn jireen dabeedna markaysaga kelmad bay markaa soo xadi jireen wa tadummu ilayhi akaadiib waxay ku ladhi jireen oo kelmadda ay soo xadeen ay soo dafeen ay ku dari jireen akaadiiba beeno beeno fara badan wa tulqihi waxay ku soo tuuri jireen waxa ay soo maqleen iyo waxay ku ladheenba ilalkahanati madkuurka la soo sheegay waxay ku soo tuuri jireen ilalkahanati kuwa faaliyayaashaabay ku soo tuuri jireen fa yudawinuunahu way qori jireen wa fashaa daalika arrinkaasina waa faafay wa shaaca waxa faafay anna aljinna in jinku taclamu lghayba qaybka ay og tahay baa faafay fa jamaca sulaymaanu sulaymaan baa soo ururiyey alkutuba kutubtii markaa waxa ay ku qoreen marka waxa weeye faalalkooda iyo sixiradooda ay ku qoreen wa dafanaha waana aasay falammaa maata markuu dhintay sulaymaan dallat ishayaatiinu shayaatiintii waxay tuseen calayha annaasa yacni kutubtaa ayay tuseen dadkii tuseen oo yidhahdeen halkan ay ku aasan tahay qoda fastakhrajuuha way la soo baxeen fawajaduu fiiha waxay ka heleen assixra sixir bay ka heleen oo sixirna inuu ku qoran yahay bay heleen fa qaaluu waxay ku yidhahdeen shayaadiintii innamaa malakakum bihaada sulaymaan wuxuu idinku mulkiyey bi kanoo sixirkaa buu idinku mulkiyey fa tacallamuuhu markaasay barteen sixirkii fa rafaduu kutuba ambiyaa'ihim waxay markaa diideen oo ka tageen kutubtii nebiyadooday ka tageen oo saasaa markaa yuhuuddii markaa deed ay ku baratay sixirkii ay ku barteen qaala tacaala allah waxau idhi tabri'atan lisulaymaana beriyeelis uu beri yeelaayo daraaddeed sulaymaan uu beri yeelaayo aawadeed wuxuu u yidhi wa raddan cala alyahuud iyo yuhuud raddinuu hadalkooda ku radinaayo ku celinaayo wuxuu ku yidhi fii qowlihim hadalkoodii ay yidhaahdeen unduruu ilaa muxamed muxamed eega ay yidhaahdeen yadkuru sulaymaana fi lambiyaa sulaymaan buu sheegayaa ku darayaa nebiyada oo nebiyadii uu ku dhex sheegaya wamaa kaana ilaa saaxiran waxaa odhanaya yuhuuddii baa odhanaysa wamaa kaana ma ahayn sulaymaan ilaa saaxiran faralow mooye wax kale ma ahayn halkan wuxuu inoo sheegay qiso yacni ku saabsan nebi sulaymaan ayaa markaa mulkigii laga siibay shayaadiintiina waxay ku aaseen kursigiisa hoostiisay ku aaseen yani markaa sixir ku aaseen kollayu aahaar saa lagu soo wariyey baa jirta laakiin aahaarta noocaasi mid lagu kalsoonaan karo maaha siyaalo kala duwan baana loo sheegayaa mar waxaa loo tilmaamayaa waxa weeye inta waxa weeye yacni sulaymaan mulkigii laga qaaday waxay ku leeyihiin markaa kaatun yar baa markaa u haystay kaatunkaasaa markaa ay ugu hoggaansamayeen jinka iyo waxyaalahaasi markaasaa dabeedna markaa kaatuunkiibaa waxaw laga xaday halkii baa la garan waayey yani marka qiso markaysa markaa wa baatilo oo noocaasay sheegeen qisada noocaasi waa qisa israa'iiliya mid lagu kalsoonaanayo ma aha waxyaalo badan oo munkaraadina waa ku jiraan oo nakaaro markaa leh ilaa ay leeyihiin shaytaankiibaa baa waxaa la moodayey inuu sulaymaan yahay markuu kaatuunkii qaatay markaasuu dadkii ula mucaamilayey inuu markaa isagu sulaymaan yahay dadkuna sulaymaan moodayeen oo sidaa ku xukumayey oo ilaa yani markaa dumarkiisii dumarkii sulaymaan qabay ay moodayeen inuu sulaymaan yahay waxaa ku qoonsataan maaragteen waxyaalo noocaasay sheegayaanoo markaysa waxaan yani markaa eh, munkara oo ay markaa leeyihiin marka waxa weeye yani wakhtiyada xaydku noo tagaa markaa taasaanu ku qoonsannay calaa kulli xaal waxaasi waa wax baatila yacni nebiyada ilaahayna waa ka nasahan yihiin saasoo kale marka inay ku dhacdo dadkuna markaysa markaa shayaatiin inay moodaan nebigii ilaahay inuu yahay oo ay isku qaldaan oo dabeedna markaysaa warkii shaytaanka la aqbalo iyadoo nebigii la moodaayo taas iyadaa waxa weeye macsuum bay ka yihiin oo ilaahay waa ka dhowray akhbaarta caynkaasina waa akhbaar israa'iiliya mid la cuskan kara ma aha kursiga hoostiisaa lagu aasay iyo waxyaalahaasoo shayaatiintii ku aaseen oo markii dambe dadka u soo saareen oo dabeedna markaasi dadkii lagu yidhi kambuydu ku xukumi jiray sixirkii sidaa ku barteen waxaas dhammaanteed waa wax baatila weeye fitnada laynoo sheegay sulaymaan in marka waxaa la fitneeyey yacni tafaasiisheeda midaynu markaa hayno ma aha akhbaarta noocaasana wax lagu kalsoonaan karo marka waxa ma aha walaqad fatannaa sulaymaana waalqaynaa calaa kursiyihi jasadan yacni marka uu ilaahay inoo sheegaayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen jasadkaas dhicintii marka waxa weeye qofkii dumaree dhicisay ee yacni markaa dhiciska dhashay mooyaane wax kale oo hadda marka asar aynu haynaa ma jirto waana sida ibnu kahiir iyo markaysa waxaan ay marayaan tafsiirka aayadda suuratu saad yani marka ay marayaan calaa kulli xaal imtixaanka ama fitnaduna dee waa dhacdaa marka mulkigii baa laga siiwa dadku ay garan waayeen oo shaytaan marka halkii sulaymaan xukumayey sulaymaanna la moodayey waa qisa markaysaga munkara yani mid la ictimaadi karana ma aha qur'aankana laguma fasiri karo ee shayaadiintu iyaga ayaa markaa sixirkoodan iyo ashyaadan yacni faafinayey yuhuudduna markaysa markaa sixirkaas ayay markaysa raaceen oo markaa waxba barteen allah wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaan sulaymaan ma gaaloobin ay lam yacmal isixra liannahu kufru yacni sixir ma samayn waayo sixirku gaalnimo weeye gaalnimo weeye walaakina bitashdiidi watakhfiif walaakin iyo walaakinna yacni labada qiraa'aba waa la akhriyey bitashdiidi walaakinna weeye nuunku sheedan yahay iyo watakhfiifi walaakin oo nuunka la reebo marka hadduu shadan yahay waa qira'ada musxafkee walaakina ashayaatiina kafaruu laakiin hadduu reeban yahay waxay noqonaysaa yacni kasradii kasratu takhallus baa imanaysaa walaakin ashayaaiinu kafaruu nuunkuna waa godmaya walaakin ashayaaiinu kafaruu marka macnahaanna waa isla halki weeye walaakina ashayaadiina kafaruu ha yeeshee shayaadiintu way gaaloobeen waxay gaaloobeen yucallimuuna xaal ay barayaan annaasa dadka asixr sixirka ay barayaan aljumlatu jumladan yucallimuuna annaasa xaalun xaal weeye min damiiri kafaruu damiirka kafaruu ee waawu damiirka ah ee faacilka ah baa laga xaalaynaya waxay gaaloobeen yucallimuuna annaasa xaal dadka ay barayaan asixra sixirka wa yucallimuunahum iyo xaal ay barayaan maa unzila kii la soo dejiyey ay barayaan cala almalakayni labada malag korkooda lagu soo dejiyey ay ulhimaahu lagu ilhaamiyey qalbigooda lagu soo tuuray oo min asixri sixir ah mintaasi waa bayaaniyo maada ibhaamka ku jira ayaa la caddaynayaa kaa lagu soo dejiyey labada malag muxuu yahay oo min asixri alladii huwa asixru marka waxa calaamadda lagu garto minta bayaaniyadaana ism mawsuul iyo sadru silihiisii baa la qadaraa markaasaa markaa macnuhu noqonaya saxiix oo min asixri sixir ah. wa quri'a waxaa la akhriyey bikasri laami laamka hoos dhiggiisana waa la akhriyey cala almalikayni saana waa la akhriyey waxay noqonaysaa qiraa'adaasina markaa shaadda weeye waa qiraa'a shaadda yacni wuxuu u isticmaalaa fii qiraa'atin hadduu yidhaahdo amaba marka uu sheego sida la akhriyey uun sida bitashdiidi watakfiifi ama bilyaa'i wataa'i iyo wax la mida sidaa ku yidhaahdo waxay noqonaysaa qiraa'o yacni markaa mutawaatiro ah oo qur'aannimo loo akhrinayo yacni sabciga saas u isticmaalaa sabcada haddii laakiin marka qiraa'adu shaaddo tahay wuxuu yidhahdaa wa quri'a wa quri uu yidhah wa quri'a hadduu yidhaahdo jalaalaynku waxaad garanaysaa inuu u jeedo qiraa'adu waa shaaddo sidaas si waa aglabi laakiin marmar bay dhacday inuu markaa khilaafay ay dhacday alkaainayni bibaabil labadaa malakoo alkaa'inayni ku sugan bibaabil baabil ku sugan baabil ku sugan waxa bannaan in la xaaleeyo oo la yidhaha kaa'inayni bibaabil xaal labada malag ay ku sugan yihiin kaa'inayni bibaabil waa weji bannaan waxaa kaloo bannaan in markaa lagu tacalluqsiiyo unzila lagu soo dejiyey bibaabila baabil gudaheeda lagu soo dejiyey baladun fii sawaadi alciraaq waa beled ku sugan ciraaqdii madoobayd ku sugan yacni waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa meel ciraaq ka mida inay tahay sawaadkana waxaa looga jeedaa malaa dhirteedii waxbaa badnaa haaruuta wa maaruuta oo haaruut iyo maaruut lagu soo dejiyey ka bedel yacni marka cala almalakayni calaa haaruuta wa maaruuta badalun aw catfu bayaan ama wa catfu bayaan catfu bayaankuna wuxuu noqonayaa wamaa unzila cala almalakayni iyo xaal markaa ay barayaan kii lagu soo dejiyey labada male korkooda bibaabila labadaa malabo alkaa'inayni bibaabila ama xaal ay yihiin kaa'inayni bibaabila baabil ay ku sugan yihiin haaruuta wa maaruuta haaruut iyo maaruut ah waa catfu bayaankii lilmalakayni malakaynkay cadfu bayaan u yihiin ama beddelka yihiin qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu ihi humaa saaxiraani kaanaa yucallimaani sixra waxay ahaan jireen buuhi laba faralow oo dadka sixirka bara ayay ahaan jireen waqiila waxaa la yidhi malakaani laba malak bay ahaayeen oo unzilaa la soo dejiyey litacliimihi barista dadka la baraayo sixirka litacliimihi ay litacliimi sixri sixirka in la baro loo soo dejiyey ibtilaa'an min allaahi imtixaan xagga allaah dadka laga imtixaanayo daraaddeed yacni markaa loo soo dejiyey linnaasi dadka ay baraan yacnii inay dadka baraan baa loo soo dejiyey labada malag loogu soo dejiyey sixirka ay baraan waxaana loogu soo dejiyey ibtilaa'an min allah imtixaan xagga ilaahay ka ahaaday oo allah imtixaanayo yacni imtixaan daraaddeed allah imtixaanayo markaysaga dadka oo waxa weeye sixirkii oo waxa weeye la dadkii la baray baa laleeyahay haddana ha isticmaalin oo looga digayaa oo laga reebayaa yacni markaa saas yadaa baa laga reebaya marka wamaa unzila cala almalakayni maada ilaa waa naafiyo ama la yidhaahdo waa mawsuulo laba wajaa ku bannaan marka laba malak baa sixirka lagu soo dejiyey labada malagna dadka inay baraan ugana digaan dadkana lagu imtixaano lagu eego baa loogu talagalay ilaahayna waxa uu doono ayuu dadka ku imtixaanaa idan laa ishkaal labada malagna dadka waa u caddaynayeen in marka waxa weeye sixirka aan la isticmaalina sixirku xun yahay waa uga digayeen waana uga naseexaynayeen wejiga kale waxay tahay in laha wamaa unzila cala almalakayn labada malag laguma soo dejin yacni markaa oo sixirki laguma soo rugin sixir labada malag laguma soo dejin yacni taasna wejigaana yacni waxaweye culamada qaarkood baa marka waxa maray waana sida hadda uu ibnu cabbaas ka sheegay uu yihi humaa saaxiraani kaanaa yucallimaani sixra haaruut iyo maaruut marka waxay ahaayeen yacni waxa weeye laba falalow bay ahaayeen bacdibaa waxay yidhaahdeen malakayn waxaa laga tilmaamayaa yacni labadan yacni markaa qof ee dadka sixirka barayey ee sixirkana waxa weeye markaa iyagu yaqaanay oo laba malakoo xaqiiqiya may ahayne yacni markaa tashbiih lagu shabahayaa loogu itlaaqay malakayn lagu itlaaqay calaa kulli xaal wejiga hore ayaa markaysa markaa ahlucilmiga qaarkood ay mareen oo ay markaysa markaa ku tageen in waxa weeye markaa labada malak lagu soo dejiyey la yidhi dadka bara wanadiga imtixaan ay ahayd waayo haddii markaa laba shaytaan ay ahaan lahaayeen labada shaytaan ma waxay odhan lahaayeen dadka intay u nasteexayaan fitnaanu nahay gaaloobin ila waa kan allah yidhi wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur shaytaan dadka uma nasteexeeyo nasteexa daacada cidda nasteexada marka waxayn yacni wanaagsan ee daacadda ah ugu nasteexaynaysa nasteexada wanaagsan waa cid markaa qumman oo wanaagsan weeye wamaa yucallimaani min axadin wamaa yucallimaani ma baraynin ee labadaa malag ama haaruut iyo maaruut min axadin cidnaba ma baraynin sixirkaa min zaa'ida xataa yaquula ilaa ay ku yidhaahdaan lahu isaga ay ku yidhahdaan nusxan nasteexay u nasteexaynayaan yacnii nusxan lahu ama lahu isaga ay ku yidhaahdaan oo aad ku tacalluq siiso laamka yaquula waa sida fiicane nusxan nasteexa daraaddeed waxay ugu odhanayaan ama xaalay u nasteexaynayaan mafcuulu lahu ama xaal innamaa naxnu fitnatun annagu waxaanu nahay oo qura fitnaanu nahay imtixaan baanu nahay imtixaan ayaanu nahay baliyatu min allah yacni imtixaan iyo marka waxaweyan yani xagga allah ka ahaaday ayaanu markaa nahay oo ilannaasi dadkana lagu imtixaanayo naloo soo diray liyamtaxinahum suu allah markaa u imtixaano daraaddeed oo ugu imtixaano bitacliimihi barista sixirka la baraayo ya suu ugu imtixaano faman tacallamahu ku kastoo bartaa kafara waa gaaloobayaa waman tarakahu fa huwa mu'min ku kastoo ka tagaana wuxuu noqonayaa marka waxaa muumin inuu yahay buu noqonaya falaa takfur bitacallumi ha ku gaaloobin barashadaa sixirka baranayso fa in abaa hadduu diido shakhsiga marka loo nasteexeeyo ila tacliima barista sixirka la bara mooye wax kale hadduu diido bacda nusxi callamaahu way barayeen labada malag fayatacallamuuna waa baranayeen dadku minhumaa labadooda waxay ka baranayeen yacni labadaa malag ama haruut iyo maaruut waxay ka baranayeen maa yufariquuna waxay ku kala geeyaan ama ku kala kaxeeyaan bihi isaga maagaas waa sixirkiiya bayna almar'i ninka iyo wa zawjihi ooridiisa ninkiiyo xaaskiisa waxay ku kala kaxeeyaan oo ku kala geeyaan yaa ayay markaa ka baranayeen oo say ugu kala kaxaynayaan bi an yubaqada kullun ila alaakhari waxay ugu kala kaxaynayeen in la nacsiiyo mid walba ka kale la nacsiiyo ayay ugu kala kaxaynayeen ba'daa ba'u taswiir baa la yidhaahdaa suuradii markaysa marka ay ku dhacaysay baa lagu caddaynaya bian yubaqada in la necbaysiyey eh, marka ay ku dhacaysay tafriiqaasi uu ku dhacayay kullu minhuma mid kastoo labadooda ka mida ah ilaa aakhari ka kale la necbaysiiyo sidaasay ku kala kaxaynayeen wamaa hum may ahaanin ay isaxaratu falalowyadu bidaariina bihi bidaarriina qaar dhibaayo bihi ay bisixri sixirka qaar ku dhibaayo may ahayn min axadin cidnaba ila biidni illah xaal axwaasha ka mida xaalay yihiin mooyaane qaar ku dheehaan biidni illaahi idanka ilahay qaar ku dheehaan xaalay yihiin mooyaane xaalad kale cid sixirka kumay dhibayn xaalay qadarka ilaahay oo doonista ilaahay ee qadariga ah xaalay ku dheehan yihiin mooyaane xaalad kale cid kumay dhibayn sixirka ee hadday cid ku dhibaan waa ciduu ilaahay u qadaray oo qadar ahaan u doonay in markaa sixirkaa lagu dhibaateeyo waa yahay humtu waxay noqonaysaa saxarada ama falalowyada in looga jeedo bihiiduna waxay noqonaysaa bisixri sida marka waxaan yani uu caddaynaayo jalaadiina siyuutiba mintu waxa weeye waa zaa'ida mid horena zaa'ido ayaynugu yidhi zaa'idada wuxuu uga jeedaa macno khaasa ma faa'iidaynayso ee tawkiid keliyay faa'iidaynayso yacni waxa weye wamaa yucallimaani min axadin haddii la odhan lahaa wamaa yucallimaani axadan ila mafcuulkii bay gashay mafcuulu bihigii waxay noqon lahayd nakira fii siyaaqi nafyi oo cumuum bay faa'iidayn lahayd cumuum bay faa'iidayn lahayd cumuumkiinbay sii adkaysay mintii oo nas ka sii dhigtay hadda maaragtaa marka tawkiid bay faa'iidaynaysaa laakiin macno khaas oo kale ma faa'iidaynayso ila min macaani badan bay leedahay oo shan iyo toban macnay usoo soo aroortaan marka waa masiida litawkiid waa zaa'ido waa yidhaahdaan mu'akida waa yidhaahdaan muqawiyo waa yidhaahdaan tacaabiir badan baa laga cabbiraa nadmiyar baa jiro oo beyt marka ay odhan jireen wasami maa yuzaadu laqwan aw sila qul mu'akidan wa kullun qiila lah laakina zaa'idan walaqwan ijtunib itlaaquhu fii munzalin hada wajab yacni tacaabiir badan baa lafdiga noocaas oo kaleoo tawkiidka keliya loo isticmaalo yacni loogu ah, cabbiraa mar la yidhaahdo waxa weeye waa marka la yidhaahdo waa silo eh, mar la yidhahdo waa mu'akid ama waa mu'akido mar la yidhahdo waa muqawiya mar la yidhahdo waa laqwi mar la yidhaahdo waxa weeye waa zaa'ida eh, mar la yidhahdo waa muqxama tacaabiirta muqxamo kumu darin laakiin muqxamona way isticmaalaan yacni meeshuunbaa lagu canqabay yacni marka weeyaan marka muqxamaduna calaa kulli xaal laakiin alfaadda qaar baa yani waxyiga aan munaasib u ahayn yani lafdiga zaa'ida itlaaqeedu macnaa faasida iihaaminaysaa haddii marka waxa la moodayaa waxaan macnaba faa'iidaynayn oo iska dheeraada inuu yahay baa loo qaadan karaa macnaha caynkaasina waa midaan sax ahayn waa midaan sax ahayn weeye saas aawadeed haddii la yidhaahdo waa zaa'ida litawkiid ama masiida litawkiid oo tawkiid baa loo ziyaadiyey macno inay faa'iidaynayso macno tawkiidi meesha ku jiroo adkayn ahi waa tilmaamaysaa bilaa macno aynay ahayn yacni markaa taasi waxa weye laa ba'sa bihi laakiin zaa'ido keliya waa laga fiican yahay markaysa marka in la itlaaqo iihaamka macnaha aan fiicnayn ay ku moodsinaysa daraaddeeda loo qaadan karo xashwi inay tahay aan innaba wax macnaa faa'iidaynayn macno way faa'iidaynaysaa macno tawkiidiya adkayna ay faa'idaynaysaa wa haada markaysa marka waxaan tanba ablaq ah waxay dheeraansho badan oo cumuumkii dabeedna nasku noqotay marka waa saas weeye qaad waxay ka cabbiraan waa zaa'idun icraaban mu'akidun macnan ama zaa'idun zaa'idun bay qaar yidhaahdeen yacni waxa weye icraab ahaan bay zaa'id tahay yacni macnana waa siyaadinaysaa culamada qaarkood sida ibnu cuthaymiin oo kale wuxu yidhaha zaa'idun zaa'idun yacni isagoo laba macno uga kala jeeda oo uu leeyahay icraab ahaanna ziyaaday tahay icraab ahaanta ziyaaday tahay marka looga jeedo hadalka aslul macnaha lama waayeyn baa loo jeedaa oo taasay markaysa markaa yani markaa xaggaa dheeraad ka tahay aslu macnaha kamaalkiisa ma aha iyo tawkiidkiiyo macnaha dheeraadka ah marka zaa'idun icraaban laga tilmaamaayo ugama jeedo markaysa markaa dee inuu xarafkani markaa waxa weeye marka horeba xuruufta alxuruufu kullaha mabniya dhammaanteed mabni way ahayd marka waxa weeye icraaban waxaa laga tilmaamayaa muraadkay uga jeedaan culammada sidaa cabirtay waxay tahay yacni macnihii aslul macnahaan la waayaynin oo aslul macnihii waa la helayaa oo waa laga fahmi lahaa macnaha asalka ah waa laga fahmi lahaa baa looga jeedaa yacni macno waa kordhinaysaayo macno dheeraaday keenaysaa waa macnaha tawkiidkii adkaynta ah waa yahay wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illaah idniga marka ilaahay loo idaafeeyo lama macnuu noqdaa idni sharci iyo idni qadari mar waxaa loo jeedaa ogolaanshihii ama idankii sharciga ahaa baa looga jeedaa maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata cala usuuliha fabiidn illah ay fabiamrihi wa sharcihi waa idankii sharciga ahaa mawdican oo kale waxaa loo jeedaa idni qadari ah ee sharci ahaan buu ilaahay u idmayaa oo u oggolanaya lagama tilmaamayo waayo sixirku waa muxaram waa mid xaaraanan bannaanayn ee mid sharcan loo idmay ma aha in labada malak loo idmay calaa qawlin ma keensanayso innagayna laynoo idmo wa innagii hore u soo sheegnay oo xalay ku sheegnay sharaa'icda qaar wax ku bannaanaa baa shareeco kale lagu xaaraantinimeeyaa marka inay waxa weeye labada malag u bannaanayd kama dhalanayso in sharaa'icdii ka dambaysay ku bannaantay ina allaha yaxkumu maa yuriid wayatacallamuuna maa yaduruhum waxay baranayaan maa yaduruhum wax dhibaataynaya ay baranayaan fi laakhirati aakhira gudaheeda dhibaataynaya walaa yanfacuhum aan anfacayna wa huwa asixru waa sixirka waa falka walaqad ay wallaahi laqad calimuu ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqe e way ogaadeen laamu qasam laamkani waa laamkii dhaarta waa muwaia lilqasam tii la yidhi ay ilyahuudu waawu damiirka ayuu fasirayaa meeshuu yacni marka u yahuudda ayaa ogaaday laman ishtaraahu laman yacni kii ishtaraahu doorta ama beddesho kitaabka ilaahay ku beddesho kitaabka qur'aanka ah ka taga kitaabka ilaahay ka taga oo sixir doorta maa lahu fi laakhirati min khalaaq laamku waa laam mubtidaa waa laamkii mubtadaha geli jirtay mucalliqatun waxay tacliiqinaysaa limaa qablaha waxa ka horreeya oo waxa ka horreeya waxa ka dambeeya inay ku camal fasho ayuu u diidayaa oo waxa weeye marka uu ka xidhaya yacni markaa taasuu ka xidhaya maadaama sadaaratlkalaam ay leedahay ayaa waxa ka horeeya waxa ka dambeeya aanu ku camal falayn ila calimu waxay qaadanaysay laba mafcuul bay qaadanaysay ya maadaama laba mafcuul qaadanaysay labadii mafcuul hadda marka waxa weeye yani waxa weye way ka xidhaysaa marka waxay noqonaysaa yani jumladani e, masadda almafcuulayn hmm, saasay u xidhaan laman ishtaraahu wa man mawsuula mantu waa mawsuulo laman ishtaraahu kii markaa doorta ay ikhtaarahu sixirka doorta aw istabdalahu ama ku beddesho bikitaabillaahi kitaabkii ilaahay ku beddesho kitaabkii ilaahay intuu ka tago sixir markaa qaata maa lahu fi alaakhirati min khalaaq inaanu u sugnayn aakhiro wax nasiib iyo dheefi aynay ugu sugnayn khalaaqin bimacnaa nasiibin fi ljanna wax nasiib ah iyo dheefa inaanu jannadiiyo hawaabka ku lahayn wax hawaaba iyo wax janno ah iyo wax ajarsiin ah dheef kuma leh walabi'sa maa sharow bihi anfusahum ay wallaahi iyo labi'sa maa ay labi'sa shay-un shay baa xumaaday shay-an min jihati shay buu u xumaaday shaygaasoo sharow bihi ay ku beddesheen ama ay ku gadeen ay baacuu bihi ay ku iibiyeen anfusahum nafahooda ay ku iibiyeen ay ishaariina ay anfusa shaariin kuwan iibinaya nafahoodii damiirka ayuu caddaynayaayoo damiirka maxalu jarka yaalla mudaafu ilayhiga ah ayaa marka ashaariina uu ku fasiraya anfusahum ay anfusa shaariin ay shaariin kuwan marka waxay iibsadeen nafahoodii ay markaa waxa weeyaan ku doorsadeen oo ku gadeen oo dheeftii nafahooda ka tageen aakhire ay heli lahaayeen oo sixir ay ku beddesheen oo sixirka qaateen marka sharow baacuu bay hadda la macno tahay oo saas aawadeed baa kala qaadanayo ba'da loo geliyey wa ilaa sharaa iyo ishtaraa ba'da waxaa la geliyaa asaalatan ka laga tegay ayaa la geliyaa kala qaadanayana waa laga madhnaysiiya haddana waxa weeye bihi ay bisixri waa ka mustatirkaa buu noqonayaa labi'sa shay'un yacni markaa huwa oo shayga ah kaasaa marka waxa weeye uu noqonaya kaasina waxa weeye waa waa sixirkii weeye kaasaa loo celinaya marka waxa yani markaa loo celinaya haddii maada laakiin mawsuul laga dhigo maadaa loo celinayo ama nakira mawsuufa laga dhigo sida macnaheedu waxay noqonaysaa walabisa maa sharow bihi anfusahum ay wallaahi labisa maa ay labisa ladii kiibaa xumaaday sharow bihi ay ku gadeen bihi isaga maagaa ay ku gadeen anfusahum ay xadda anfusihim dheeftii nafahooda ay ku gadeen aakhire ay heli lahaayeen ee janno iyo sawaab ay ku bedesheen oo ay ka tageen dheeftaas nafahooda yani kaana ay doorteen oo sixira ay xadahaa min alaakhirati an tacallamuu yani dheeftii nafahooda min alaakhirati aakhira ay ka heli lahaayeen an tacallamuuhu maxay ku doorsadeen an tacallamuuhu inay sixirka barteen xaysu awjaba lahum annaar yacni marka uu naar u waajibiyey oo naar markaa u sababay yacni sidaas yadaabay markaa dheeftii nafahooda ee sawaabkiiyo jannada ahaa nafahoodii u seejiyeen sixirna u doorteen oo u qaateen low kaanuu yaclamuuna hadday ahaan lahaayeen qaar garanaya xaqiiqata maa yasiiruuna ilayhi xaqiiqata maa kii xaqiiqadiisa yasiiruuna ilayhi ay noqonayaan xaggiisay ahaanayaan oo min alcadaabi cadaaba maa tacallamuuhu sixirka may barteen sixirka may barteen maqsuusku wuxuu noqonayaa almaqsuusu bidammi wa asixru ka markaa damiga iyo dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa la qadaraya wuxuu noqonayaa almaqsuusu bidami ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay walabi'sa maa sharw bihi anfusahum almaqsuusu bidami huwa sixru ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa sixirka yacni saasuu noqonaya allah waxa uu yidhi walow annahum aamanuu waataqow lamatuubatun min cindi illaahi khayr walow annahum hadday sugnaan lahayd in iyagu aamanuu ay rumeeyaan wataqow ay cabsoodaan ay low habata iimaanuhum wa taqwaahum lamasuubatun min cindi illaahi khayr ay la uusiibuu waa la ajar siin lahaa hadday iimaan iyo taqwo la iman lahaayeen oo gaalnimada iyo sixirkii xumaanta iskaga tegi lahaayeen la usiibuu lowda jawaabteedii lamasuubatun baa laga laga qaadanayaa daalli u ah la usiibuu waa la ajar siin lahaa oo janno iyo sawaab bay heli lahaayeen masuubatun min cindi illaahi khayr la masuubatun ajar siin iyo sawaab sawaabkaasoo min cindi illaahi allah agtiisa ka ahaaday hee khayrun isagaa khayr leh laakiin sixirka iyo gaalnimada khayr kuma jiro khayrun khayr badan odhan maysid haddaad ismu tafdiil u fasirto macnuhu wuxuu u ekaanayaa dee in sixirka khayr ku jiro iimaanku se ka khayr badan yahay dee sidaana xaqiiqadu ma aha maa fi sixri khayr sixirka khayr kuma jiro laysa fi sixri khayrun sixirka wax khayri kuma jiro saas aawoodee ismu tafdiili huna laysa calaa baabih ismu tafdiilku halkan baabkiisii maaha baabkiisi maaha kanaa khayr leh weeye khilaafkiisa khayr kuma jiro low kaanuu yaclamuun hadday ahaan lahaayeen qaar garanaaya in waxa weeye sixirka aan khayr ku jirin ee iimaanku marka waxa uu khayr leeyahay oo isagu wanaagsan yahay ee ka kale wanaag aanu lahayn yacnii lamaa aasaruuhu calayhi kamay door bideen yacni markaa sixirka may door bideen oo iimaanka kamay door bideen oo isaga may qaateen sixirka intay iimaanka ka tagaan allah wuxuu inoo sheegayaa iimaanka iyo taqwada in sawaabka iyo ajarka iyo jannada lagu helaayo yacni cid walbana waxay ku badbaadaysaa waa aliimaan wataqwa iimaanka iyo taqwada ya laakiin haddii iimaan iyo taqwo laga tago wax ajara la heli maayo waayo ciddii gaalnimo ku dhimatay dee waxa weeye khayr aakhiro la kulmi mayso waxalla wixii camal uu sameeyena waa burayaan waqadimna ila maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an mansuura yani waxalla waxay camal sameeyaan gaalada waxaa laga yeelayaa boodh la firdhiyoo kalea laga yeelaya walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun allah wuxu uhi walow anahum aamanuu walow anahum haddii iyagu ay walow habata anahum ay ilyahuuda hadday sugnaan lahayd in yuhuuddu humta ayuu kuu fasiraya kuu caddaynaya ana alyahuuday ka dhigan tahay aamanuu ay rumayn lahaayeen bilnabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam ay rumayn lahaayeen waalqur'aani iyo qur'aanka ay rumayn lahaayeen waataqow ay ka baqi lahaayeen oo iska ilaalin lahaayeen ciqaaballaahi ciqaabka ilaahay iska ilaalin lahaayeen say isaga ilaalinayaan bitarki macaasiihi macaasidiisa inay ka tagaan iyo kufrigaba kasixri sida sixirka oo kale ay ka tagaan waa tusaale wa jawaabu low maxduufun low jawaabteedu waa mid la xadfay waa la gooyey waxaa loo gooyey hadalka ka dambeeyaa daalli ahoo ku tusinaayo ya waxadfu maa yuclamu jaa'izun shayga la garanaayo xadafkiisu waa bannaan yahay ay la usiibuu waa la ajar siin lahaa waa la sawaabin lahaa ajar baa la siin lahaa lagu abaalmarin lahaa dalla calayhi waxa ku tusiyey lamahuubatun baa ku tusisay oo sawaabkan la sheegaya halkan lagu tilmaamay baa laga qaadanayaa jawaabta shardiga loo qadaraayo la usiibuu ah waa la ajar siin lahaa lamahuubatun yacni sawaab iyo ajar siin ay sawaabun wa huwa mubtada mubtade weeye wallaamu fiihi lilqasam laamkuna dhaar buu u sugnaaday waxay ka dhigan tahay marka la qadaro wallaahi allah baan ku dhaartee lamasuubatun ajar siin iyo sawaabin ay sawaabun min cindi illaahi sawaabkaasoo min cindi illaahi allah agtiisa ka ahaaday ka sifeen lamasuubatun kaa'inatun min cindi illaahi allah agtiisa ka ahaatay khayrun ayaa khayr leh khilaafkiisa khayr kuma jiro sixirka ah khabaruhu khabarkiisu waa khayrun weeye mima sharau bihi anfusahum waxay ka khayr leedahay waxay nafahooda ku beddesheen oo ku doorsadeen dheeftii nafahooda low kaanuu yaclamuun hadday ahaan lahaayeen qaar garanaya annahu khayrun kani inuu khayr leeyahay oo khilaafkiisa aan khayr ku jirin lamaa aasaruuhu calayhi kamay door bideen lamaa odhan maysid waa maa naafiyo laam la gashay lamaa aatharuuhu maa aasaruuhu may door bideen baa macnuhu dhacay laakiin horeynuu usoo sheegnay yacni waxa weeye maadaas jawaabu low dhacday in laam la geliyaa qur'aanka kuma soo aroorin marnaba yacni waxa weeye waxay ku soo aroortay iyadoo maadaasi aanay markaa lahayn markay jawaabu low dhacdo aan laam lahayn bay ku soo aroortay fii jamiici alqur'aan ya walaw shaaa allahu maa ashrakuu low shaaa rabbuka maa facaluuh lamaa facaluuhu lama odhan fii jamiici alqur'aanna saasay ugu timi markay musbat tahaa laamku in eh, la geliyaa ay badnayd in laga reebaana ay markaysaga jirtay laakiin markay waxaweye naafiye tahay jawaabta markaysaga low waxa dhacay marnaba laam lama gelin qur-aanka ha yeeshee waa luqada carbeed way jirtaa in markaysaga maadaa laam la gasho walow nucta alkhiyaara lama iftaraqna walaakin laa khiyaara maca allayaali lamaa aaaruuhuma sixirka may doorbideen calayhi ay cala aliimaani iimaanka kamay doorbideen ama marka waxa weeye kaa sawaabka nafahooda iyo dheefta naftooda kamay doorbideen hadday markaa garanayaan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk